أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynaa tafsiru suuraة الbaqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo afartan iyo labaad ee suuraة الbaqرة ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi sayaquulu الsufahaau min annaas sayaquulu wuxuu dhihi doonaa ama ay dhihi doonaan assufahaau kuwa caqli gaabta ah oo caqligoodu uu yaryahay min annaasi dadka xaal ay ka mid yihiin maa maxay baa wallaa jeediyey hum iyaga jeediyey mu'miniintii can qiblatihim qibladoodii xaggeeda ka jeediyey allatii qiblada oo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda ay ahaayeen qul waxaad tidhaahdaa lilaahi alla unbuu u sugnaaday oo allah iska leh almashriqu mulku lmashriqi mashriq mulkigiisa iyo maamulkiisa allow u sugnaaday oo iska leh waalmaqribu wa mulku lmaqribi qorax dhac mulkigeeda iyo maamulkeeda alla unbaa iska leh yahdii waa hanuuninayaa alle man ayuu hanuuninayaa yashaau uu doonaayo ilaa siraatin jid intii ka ah ayuu ku ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan aayaddan laga bilaabo ilaa dhowr aayadood casharka caawa waxa uu ku saabsan yahay ama uu u badnaan doonaa sha'nu lqibla qiblada shanigeeda ayuu u badnaan doonaa shaniga qiblada oo oo ka tarjumaayo astaan aad iyo aad u weyn oo diinta ka mid ah oo ummadahana ay ku kala bedelmeen oo yahuudda iyo nasaarada iyo muslimiintuba ay ku kala bedelan yihiin oo qolo walba marka markay rabbi ay caabudayaan meel ay u jeestaan dhinac marka laga fiiriyana mu'miniinta nicmada ilaahay siiyey baa la tilmaamaa oo alla uu ku hanuuniyey beydkii ilaahay amray nabiyullaahi ibraahim inuu dhiso oo qiblata ibraahim in ilaahay mu'miniinta uu ku toosiyey uu ku hanuuniyey oo kacbada sharafta badan in xaggeeda loo jeesto ah dhinaca marka nicmadaas mu'miniintii waa lagu xusuusinaa ee taana marka waxay keenaysaa inay ka akhyaarsan yihiin oo ay markaa yacnii ka saxsan yihiin ummadaha kale ee eewaaa <clears throat> waxaa kaloo ku jira shaniga qiblada waxaa galay naski iyo ayaa galay oo xikmada ilaahay subxaanahu watacaala waxay keentay in marna nebiga asxaabtiisa loo jeediyey baytalmaqdis kadibna laga soo jeediyey oo kacbada loo soo jeediyey arrintaas marka xikmadda ka dambayso iyo yaa aayaduhu ay ka hadlayaan waxaa kaloo ay ka hadlayaan arrintaas siday imtixaan u noqotay oo dadkii marka mushrikiintuna ay dhan ula qaadeen yahuudda iyo nasaaraduna ay dhinac ula qaadeen ama yahuuddiiba ay dhinac ula qaaday <clears throat> xaqiiqdeeda iyo dhabteedana waxay tahay iyadana waa laystusaaleyna marka markii hore nebiga waxaa la faray oo isaguba uu sameeyi jiray <clears throat> bayt almaqdis inuu qaabilo oo halkaa uu qiblo ka dhigto <clears throat> markii uu maka joogay marka inta uunan soo hijroonin waxaa suurtagal u ahayd inuu kacbadana u jeesto baytalmaqdisna u jeesto waayo markuu kasoo maro kacbada dhinaca baytalmaqdis yacni wejigiisa ku aadan ilaa kacbada qofka markuu ku dhex jiro masjidulxaraamka afarta dhinacba waa kasoo qaabili karaa marka rasuulku wuxuu sameyn jiray sala allahu calayhi wasalam si uu kacbadana u qaabili karo baytalmaqdisna u qaabili karo ayuu u tukan jiray waa markii uu maka joogay suurtagalna arrintaas way ahayd waayo kacbada derbiga afarteeda yacni derbi meeshii laga soo jeestaba kacbada waa looga jeesa karaa <clears throat> dhanka marka shaam xaggeeda wejigiisa uu ku aadayo ayuu intuu markaa yacnii dhinaca kale ayuu kasoo jeesa jiray wejigiisu marka kacbadana waa ku beegnaay baytalmaqdisna waa kusii beegnaay markii madiine uu nebigu usoo hijrooday arrintaa waa suurtageli weysay waayo markii laga fogaado kacbada hal dhinac unbay kaa jiraysaa oo dhanka marka kacbada koofur ayay kasoo jirtaa madiine marka la joogo kacbada koofuray soo maraysaa suurtagal maahan marka inuu kacbadiina qaabilo baytalmaqdisna qaabilo markaas ayaa waxaa dhacday marka inuu kacbadii uunan qaabilin oo amarkii hore uu ku socdo oo baytalmaqdis xaggeeda uu u jeedo rasuulka sal ll ly slam markaas ayaa marka yahuuddii iyo nasaar yacni yahuuddii iyo munaafiqiintii ayaa arrintaa ka hadlaya oo kadib lix iyo toban biloodou sidaas ahaa nebiga sal ll ly slam iyo asxaabtiisa wuxuuna jeclaa isaga in kacbada loo jeediyo markii dambaa kacbada loo jeediyey markii kacbada loo jeediyey ayaa yahuuddii iyo munaafiqiintii marka ay yidhaahdeen qibladoodii hore maxaa ka jeediyey dadkan hadday saxsan yihiin hadalkaas baa marka alla uu ka warramaa markan sayaquulu u la dhahayana weli arrintii ma aynan dhicin laakiin waa laga sii warramaa oo ilaahay baa ka sii warramayo sidaasay dhihi doonaan marka nasakhu ou dhaco waay ayay sidaa dhihi doonaan sayaquulu wuxuu odhan doonaa ama ay dhihi doonaan assufahaau kuwa caqli gaabta ah oo caqligoodu uu gaaban yahay yahuudda iyo nasaaradaa lagu fasi yahuudda iyo waxaa lagu fasiray munaafiqiinta yacni munaafiqiintiina de ma aaminsana diinta mar walbaa waxay rabaan qalbiga gaalnimay ku haystaane diinta in qalad ku soo baxo oo markaa ay yidhaahdaan waxaasoo kale maa la dhegeysan karaa saasay rabaan ayaga munaafiqiinta dad awalba u darban oo u diyaarsan inay la sugaan uun dadka muslimiinta qatif inay galaan waaye yahuuddu ayagana ayagoo cilmi le bay dhunsan yihiin markaa labadaa qolaa waxay odhan doonaan min annaasi dadka xaal ay ka mid yihiin maa maxaybaa wallaa jeediyey hum iyaga maxaa jeediyey can qiblatihim qibladoodii ka jeediyey xaggeeda allatii qiblada oo kaanuu ay ahaayeen calayhaa korkeeda qibladii baytalmaqdis ay ku taagnaayeen maxaa ka jeediyey bay dhihi doonaan goormay dhihi doonaan marka la nasakho oo kacbada loo jeediyo waa loo jawaabaa marka allah wuxuu leeyahay qul dheh lilaahi alla unbau u sugnaaday alla unbaa iska leh almashriqu qorax soo bax maamulkeeda waalmaqribu iyo qorax u dhac allah iska leh maamulkooda marka meeshii ilaahay uu idiin jeediyaba asaa wy wynacam arrintan marka yacni waxaa lagu baraarujinaa rubuubiyada alle mar haddii ilaahay dhulkao dhan isaga abuuray ee mashriq iyo maqrib iyo waxa u dhexeeyaba uu leeyahay meeshii loo jeesto oo isagu ou amraba waa meeluu isaga leeyahay waa jawaab intaa marka meesha fiican marka ilaahay meeshau doorto waay dhulka dhan ilaaha iska iskale meeshuu doortaa laakiin fiican oo qiblo ahaan markaa u fiican yahdii waa hanuuninayaa alleh man ayuu hanuuninayaa yashaau ee yashaauhu ou doonaayo qofkau doonayo hanuuninayaa alleh ilaa siraatin jid intii ka abuu ku hanuuninaa jidka oo mustaqiimin aada u toosan kaana marka ilaahay mu'miniinta u waafajiyey waayayb markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam addoonnimadiisa alla ou addoon u yahay buu muujinaayo meeshii la amrow raacayaa isaga addoon marka amarka xagga rabbi ka qaadanayo ee wax hawadiisa ah kuma socdo wakadalika jacalnaakum ummatan wasaطaa wakadalika wakamaa hadaynaakum sidaan idin idiin hanuuninay ilaa siraatin mustaqiimin jid toosan aan idinkugu hanuuninay sidaadaas oo kalean jacalnaakum waxaanu idinka dhignay idinka mu'miniinta ah ummatan ummad ayaan idinka yeelnay ummadda oo wasatan dhexdhexaad ah litakuunuu si aa u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal calannaasi dadka korkooda a ugu ahaataan kuwa ku markhaati furo wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu u ahaado calaykum ay lakum idinka uu idiin ahaado shahiidan mid idiin markhaati furaayo laba nicmaa marka lays laysku shabaha sidou alle waddada toosan idinku hanuuniyey oo nebi moxamed uu idinku hanuuniyey alleh sidaadaasoo kale una ummad dhexdhexaada idinkaga dhigay oo akhyaar aho fiican ayb wakadalika jacalnaakum marka kaafkaani waxaa bannaan in la yidhaahdo yacnii tii hore inta lagu xiro wakamaa hadaynaakum saan idiin hanuuninay oo kale ilaa siraatin mustaqiimin aan idiin ku hanuuninay ayaa jacalnaakum ummatan wasadan aan idinka yeelnay sidaasi in laeg waa macno macnaha labaadna in markaa jacliga dambe lagu xiro oo bimacnaa milana kaafka iyo ou noqdoba oo markaa macnuhu ou noqdo wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay ummatan ummadaan idinka yeelnay ummadda oo wasadan dhexdhexaad ah jaclan ka dhigitaanaan idinka dhignay mila dalika kaagaas oo kale ah mila dalika aljacli sidaas marka in la yidhaahdo oo kaafkii marka uu noqdo nacti oo markaa masder mancuut ah loo soo qadaro jaclan ka jaclikum saas oo kale laga dhiga nacam ayb sida horaas aada uga fudud <clears throat> ayb wakadalika sidaadaas oo kale saan idiin hanuuninay oo kale yaan jacalnaakum waxaanu idinka dhignay ummatan ummadaan idinka yeelnay ummadda oo wasadan dhexe wasadan marka waxaa lagu fasiray khiyaaran ummad akhyaar ah wasadan waxaa lagu fasiray cadlan ummad cadaalad ku sifaysan wasadan waxaa lagu macneeyey dhexdhe dhexdhexaad ummad ah <clears throat> ibnu jariirna dhexdhexaadkaas uu doortay in lagu macneeyo yay marka dhexdhexaad ka yihiinna wasatan bayna guluwi الnasaara wa taqsiiri اlyahuudi waxay u dhexeeyaan nasaarada guluwigooda iyo yahuud taqsiirkooda nasaarada quluwigoodu wuxuu gaarsiiyey inay nabi nabiciisa waa ilaah dhahaan ama ina ilaah ay ku sheegaan waa xadgudub ilaahayna ay ku xadgudbayaan nabiyullaahi ciisana ay derajadiisii dhaafsiinayaan ee yahuuddiina marka maxay yidhaahdeen taqsiir nebiyaasha ilaahay oo la laayo oo la dilo oo yacnii la caayo la nuqsaamiyo oo aan la rumaynin ayay ku caanbaxeen ayagana nabi ciise waa kuwii caayey oo zina <clears throat> zina inuu ku dhashay ku tilmaamay dilkiisa waa isku dayeen waa kii waa kuwii boqorkii ku diray si uu u dilo nabiy llaahi moxamed sala alla ly slam waa kuwii inay eh, garabka waa kuwii u sumeeyey ee ambiyo hore waa u laayeen oo nabiy zakariya iyo waa kuwii dilay meeshaasna marka taqsiir iyo gaboodfal waay ummadda marka muslimiinta waxay u dhexeeyaan gaboodfalka yahuuddana male xadgudubka nasaaradana ma qabaan ummad dhexe waaye oo wixii cibaado ana ilaahooda keliyay caabudayaan cid kale ma caabudayaan ambiyada ilaahayna darajadooda iyo inay mudan yihiin in la adeeco oo la weyneeyo oo la ixtiraamo oo iimaan markaa yacnii la rumeeyo ayay rume ayay ku socdaan marka islaamkii wuxuu u dhexeeyaa marka diimahaas baatilka ku jiro ee qolo walba baatilkeedii waa ka tegey ee wax xaq ah oo islaamka ka maqanna ma laha dhexdiisa walidalika ahlusunnati waaljamaacana sidaas oo kale waaye marka la fiiriyo firaqa iyagu marka yacni firqooyinka dhexdhexaad ay ka yihiin oo xadgudubka ay ku kacaan marka khawaarijta oo muslimka in la gaalaysiiyo ahna ma qabaan taqsiirka ama gaboodfalka murji-ada ay qabaanoo iyadana ay dhahayaan macsidu yacni waxba ma dhibayso iimaanba haddii uu jiro ama yacnii iimaankii iyo kufrigii iyo waxa ay ka qabaan oo gaboodfalka ah way u dhexeeyaan qadariyada iyo jabriyadana waa u dhaxeeyaan shiicada asxaabta cayso oo aalubeytka yacni shiicada waxaan u jeedaa aalubeytka nebiga aad xadgudubka ugu sameeya oo macsuumiin ka dhigaayo sida nebiyadoo kale yacni quluwigaana waa ka yacni ma qabaan ahlu sunnada nasbiga ay kuwan kaloo nawaasibta sida ay aalubeytka nebiga u caayaanna ayaguna ma caynayaan aalu beytka waa ixtiraamayaan dhinacii aalu beytka iyo dhinaca saxaabadaba firaqaasay u dhexeeyaan marka waxaa la yidhaahdaa ahlu sunnati fi lfiraqi kalislaami fi lmilali sida ay ahlu sunnada dhexdhexaad uga yihiin firaqa waa sida islaamka uu dhexdhexaad uga yahay diimaha kale baatilkan qofku marka taasaa marka wasadanta macnahaasaa marka lagu wadaa walidalika nebigu wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga haygu xadgudbinina sida ay nasaaradu ugu xadgudbeen nebiyullaahi ciisaa inamaa ana cabdun anigu addoonaan ahay faquuluu dhaha cabdullaahi warasuuluhu ilaahay addoonkiisii rasuulkii ilaahay dhaha addoonnimana ha hayga sara marinina rasuulnimona hayga hoos marinina marka walidalika maxaa la yidhaha waashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluhu baan dhahaynaa waa dhexdhexaadkii marka iyo dariiqi toosnaayo oo rasuulkii iyo ilaahay ma isku qaldayna allana waa alla cibaadou mudan yahay rasuulna waa rasuul oo kan sidaan alla u caabudaynana baraya way meeshaan marka sidaas waayo macnaha wasadan ummad dhexdhexaadaa laga dhigay aayaddan marka culimmada waxay ka qaateen ijmaaca ummaddan xujo inuu yahay oo daliil xoog badan inuu yahay waayo haddiiba ilaahay ammaanay uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan ayaga marka jamcigooda yacni markay urursan yihiin oo ay mas'ale ku urursan yihiin culimada oo mas'ale aynan isku khilaafin mas'aladaas laa takuunu ilaa xaqan waa xaq un ee kulligoodna baail ma isku raacayaan culimada islaamka xadiid baana wuxuu ahaa laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi ma ku kulmaysuu yidhi meeshaa marka ijmaacii inuu xujo yahay aayadaha loo daliishaday aayaddan ay ka mid tahay muxuu alla marka sidaa idinkaga dhigay litakuunuu inaa si aa u ahaataan likay takuunuu si aad u ahaataan shuhadaaa markhaatiyaal cala nnaasi dadka korkooda aakhira iyo adduunba dadka inaad markaati ugu noqotaan idinka lianna yaa markhaati noqdo qof cadaalad ku sifaysanaa markhaati galo ummaddii markii la ammaanay waxaa la yidhi marka inaad litakuunuu shuhadaaa cala annaas qof kasta marka maahan inuu cadli ku sifaysan yahay oo muslim ah ee ummadda muslimiinta guud ahaana laga hadlana waa jiraa qof muslim oo markhaati aan laga laga aqbalaynin <coughs> laakiin dadka muslimiinta dhammaantood iyaga kulligood marka cadli yani yay ku sifaysan yihiin guud ahaan marka laga hadlo yakuuna arasuulu rasuulkana si uu u ahaado calaykum ay lakum idinka uu idinkugu ahaado shahiidan markaati nebiguna inuu idin markaati furo oo waa kii nebigu yihi antum shuhadaa ullaahi fi lardi calaykum bimacnaa aan marka ku fasirnay ayb calaykum haddii la yidhaha inuu nebiga idinku markaati furana iyada lafteeda waa suurtagal laakiin ibnu jariir lakum taasuu ku macneeyey iyadaana aada siyaaqan ugu fiican waayo waa ammaan la ammaanayo muslimiintii nacam marka nebiguna inuu idiin markhaati furo inaad dad khiyaar ah oo wanaagsan aad tihiin wma jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu rasuula miman yanqalibu calaa caqibayh wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin alqiblata meeshii aada u jeesanaysay allatii tii kama aanan dhigin kunta aada ahayd <clears throat> calayhaa korkeeda aada ahayd kama aanan dhigin ilaa linaclama unbaan uga yeelnay inaan muujinno oon bannaanka keenno man axad yatabicu raacayo alrasuula rasuulka raacayo minman aan ka muujinno axad yanqalibu gadoomayo oo noqonayo calaa caqibayhi naakisan xaal uu yahay mid u siqayo oo markaa yacni u noqonayo calaa caqibayhi labadiisa cirbood korkooda dib ugu laabanayo meeshaan marka tafsiirkeedu xoogaa <clears throat> waa adag yahay dhowr tafsiirna waa lagu fasiraa wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ee alqiblata in laga dhiga mafcuul awal <clears throat> oo jacalada mafcuulkeeda koowaad allatiina mafcuulkii labaad ee jacala in laga dhigo macnuhuna markaas ou noqdo wamaa jacalna alqiblata wamaa qibladana markaas aan ka macnaynayno almutawajaha ilayha wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin alqiblata meesha aada u jeesanaysid kama aanan dhigin <clears throat> allatii tii kama aanan dhigin kunta aada ahayd calayhaa korkeeda oo beyt almaqdis ah qiblada aada u jeesanaysid beyt tii horood u jeeday oo beyt ma aanan ka dhigin oo xaggeen ka dhignay kacbadaan ka dhignay oo markaas beyt loo jeedayba waa in laga soo jeedinayaaba caddayd banaan meeshaas marka alqiblata waa mafcuul koowaad macnaha alqibla laga wadana waa makaanu jeesat hadda wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin alqiblata meesha makaanu jeesadka aada u jeesanaysid allatii kunta calayha tii aada ahayd kama aanan dhigin oo tii uu ahay waa maxay waa baytalmaqdis qiblada rasmigood u jeesanaysid iyada lagama dhigine waa lagaa soo jeediyoo kacbadaa laga dhigay taas marka waa macno ibnu jariir laftiisana macnahaas uu sheegay macnaha labaad in la yidhaahdo wamaa jacalnaa ma anan ka dhigin alqiblata qibladii allatii qiblada oo kunta anta adigu calayhaa korkeeda aad tahay oo tee waayo markaas kacbada waayo markaas qibladan hadda aad korkeeda tahay ood u jeesanaysidee kacbada ah qibla ma aanan qiblatan kama aanan yeelin ilaa linaclama man yatabicu rasuul ikhtibaarkaas darteedaan uga yeelnay sidaas marka waa macna uga wada macnahan labaad jacalada mafcuulkeedii labaad aaway waa la qadara oo marka muxuu noqonayaa wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin alqiblata qibladii allatii ka sifay allatii qiblada oo kunta aad ahayd yacni kunta marka waxaa laga dhigaa ay anta adigu calayha hadda aad ku taagan tahay qiblatan kama aanan yeelin waayo marka jacalada mafcuulkeeda labaad waa muqadaruu noqona sidaasna qurdubi baa wato oo u macneeyo laakiin kunta in kaanadii la gooyo haddana tarkiibkan oo kale haddana lasoo qadaro jacalada mafcuulkeeda labaad xoogaa culaysaa ku jiray dhaheen abu xayaan iyo ragga la midkan saasay iyagu dhaheen marka tafsiirkaas xoogaa aada ma loo xoojiya kan horaa aada u xoog badan maadaan markay naafiye tahay ilaa laga daba keenana maxaa nafyigii baa buraayo ilaada nafyigay burine xasri baana ka imaanayo inamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha linaclama man yatabicu rasuulay ka dhignaane markaas wamaa jacalnaa ma aanan ka yeelin alqiblata meesha loo jeesanayo allatii tii kama aanaan dhigin kunta calayhaa adiga aada ahayd hadda ka hor bayt almaqdis taa kama aanaan dhigin ilaa linaclama maxaan uga dhignay marka ma ka dhigin sidaas laakiin waxaanu un uga yeelnay ilaa linaclama inaan muujino ilaahay isaga waa ogyahay inaan ogaano hadda ma dhaha ma maahan macnahe ilaa linaclama inaan dadka bannaanka u keenno oo aan muujinno man inaan soo muujino yatabicu raacayo alrasuula rasuulka oo arrinkan qiblada ku raacayo inaan bannaanka keenno oo baytalmaqdis marka laga soo leexdo oo kacbada loo leexdo qofkii nebiga raacaayo oo awalba addoonnimo iyo daaco muujinaayo inaan bannaanka keenno miman aan ka muujinno yanqalibu laabanayo yacnii gaddoomaya dheh raajican xaal uu yahay isagoo noqonaayo calaa caqibeyhi labadiisa cirbood ku noqonayo xaal uu yahay yacnii ninka ridoobaayo labadaas laba inaan marka uun ogaano cidda markaa yacnii ridoobayso oo dhihi doonto diintan marna halkan loo jeesanaya marna halkan loo jeesanaya baatilba waaye intuu yidhaahdo iskaga tago iyo inaan markaa yacni muujino kan isaga daa'ica ah oo rabbigii adeecayo oo rabbigiis ka dambeeyo oo wixii nabiyullaahi moxamed uu la yimaada la imaanayo labadaas marka meesha yacni ilaa linaclamada ilaada waxa ka dambeeya marka tacliil macnihii sababtii waxaan loo sameeyey ikhtibaarba waaye marka arrintaa iyada wain kaanat lakabiiratan wainhu shaniya kaanat waxay ahaatay altawliyatu ama altaxwiilatu wareejinta qiblada lasoo wareejiyey la kabiiratan mid weyn ayay ahaatay arrin weyn bay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahane hada allaahu alla uu hanuuniyey maahane ilaa kuwii alla hanuuniyey maahane kuwa iyaga arrintooda kuma weyno oo sidii ilaahay faray raacaya marka wain kaanad wainhu shaniye kaanat waxay ahaatay aawo kaanada isimkeeda waa la qadara maxaa lagu qadaraa saddex taqdiiruu sheegay ibnu jariir altawliyatu alqiblatu alsalaatu saddexdaas macno wuxuuna doortay altawliyatu wain kaanad wainhu shaniya kaanad waxay ahaatay atawliyatu wareejintii baytalmaqdis laydinka soo wareejiyey oo kacbada la idiin soo wareejiyey la kabiiratan arrin weyn bay ahaatay aada u culus ilaa calalla iyay ku culus tahay marka yacnii qofkii aan mu'min ahayn oo munaafiqa ah wax ku culus ilaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahani hadallaahu alla uu hanuuniyey ma ahani <coughs> ayb marka istinuhu meeshaas marka istinahaani mufaraq ma aha mustanaa minhu baa lasoo qadaraya waxay noqonaya marka wain hushaniya kaanad waxay ahaatay ataxwiilatu wareejinta <clears throat> la kabiiratan bay ahaatay tu weyn yay ku ahaatay cala annaasi dadka korkooda ilaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahane allaahu alla uu hanuuniyey ma ahane dadkao dhan waa ku culus tahay marka laga reebay inta ilaahay hanuuniyey kuwaas ayaga kuma cusla weyn soo ma fahmaysa marka halkaa waxaa la qadaraa mustathnaa minhu cala aladiina daanna waa mustathna mustathnaa minhu waas qadarana lagaga bixina ayib taraakiibtan oo dhan marka waa adag tahay marka aad in loo fiiriyey u baahan tahay ayb wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica midkii yacnii dayacayo oo meel cidla-a ka dhigaayo iimaanakum iimaankiina alla ma ahaanin mid iimaankiina dayacayo oo baabi-inayo in allaha alle binaa in allaha alle <clears throat> la ra-uufun mid turid badan waa binaasi dadka u turid badan raxiimun naxariis badan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum iyadana waxay ku timid intii baytalmaqdis xaggiisa loo jeeday ayaa dad muslimiinta ka mid a dhintay markii dambeoo kacbadii loo soo jeestay bay muslimiintii waxay is yidhaahdeen walaalihiinnii dhintay intii baytalmaqdis loo jeeday salaadooda talowsay noqone markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay kuwaa iimaankooda lama dayacayo waayo amar alle xaggiisay baytalmaqdis ugu jeesteen ee ayaga hawadooda baytalmaqdis uguma jeesanin marka mar walba qofka addoonkaa inuu ilaahay adeecaa la rabaa haddaad ilaahay adeecdo oo kadib qaabkii marka yacnii nasakii iyo uu gadaal ka imaado waqtigii waxyiguu soo degayay waaye ee ma dhibayso marka qofkii hore u camal falay ee dhintay oo aanba ogeyn kacbada in loosu jeediyey aanba ogeyn ma dhibayso iimaankiisii baaqi buu u yahay meeshaa marka wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakumaa marka laga wadaa salaadiinna ilaahay ma dayacayo imaamu lbukhaari iyo culimo badanna saasay ku fasireen waana sida xooga badan oo bal mufasiriintao dhanba ay ku fasiraan waayo meeshaan meeshaana waxaa laga qaadanaa acmaasha jawaarixda inay iimaanka ka mid tahay waayo salaadii camal oo min acmaali aljawaarix waaye iimaanaana lagu idlaaqay haddaysan iimaan ahayn laguma idlaaqeen imaamu lbukhaarina macnahaas uu soo deliishaday meeshaas in allaha alla binnaasi dadka la ra-uufun mid u turid badan waayo raxiimun oo naxariis badan qibladii marka shanigeedii sidaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu kala dhigdhigay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblata tardaaha qad xaqiiqe ahee naraa waxaan aragnaa oon u jeednaa taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i ila samaa'i samada xaggeeda uu u gadgadoomaayo falanuwalliyannaka falawallaahiye nuwalliyannaka kuu jeedinee oo kuu jeedinne qiblatan qiblo kuu jeedinee qiblada oo tardaahaa aada ka raalli noqonaysid ood jeceshahay ay tuxibuhaa aada jeceshahay ood jeclaanaysid fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masjidkii xaggiisa u jeedi alxaraami xurmada lahay xaggiisa u jeedi waxaysu maa meel meel alla oo kuntum aada ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina shatrahu masjidulxaraamka xaggiisa u jeediya wa ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka layaclamuuna way ogaanayaan waa ogyihiin layaclamuuna way ogyihiin annahu ana tawajuha jeedsiga naxwal masjid alxaraami loo jeesto alxaqu inuu yahay shayga waajibka ah oo xaqa ah min rabbihim xagga rabbigood xaal uu ka ahaaday sidaa waa ogyihinoo waa garanayaan wama llaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan rasuulka sal ll slam markii baytulmaqdis uu uduka jiray isagu wuxuu jeclaa in kacbada loo soo jeediyo amarkii allana waa qaadanayey laakiin qalbiga wuxuu ka jeclaa in kacbada oo qiblatu ibraahim ah ee loo soo jeediyo ayuu aad u jeclaysan jiray tiibaa marka ilaahay u yeelay una aqbalay marka alla wuxuu leeyahay qad xaqiiqa ee naraa waxaan aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gedgadoonkiisa fi samaa'i yacni noqnoqodka uu wejigaaga ku noqnoqonayo fi samaa'i ay ila samaai fiida bimacnaa ilaa ama naxwa samaai samada xaggeeda sababtuna waxay tahda waxyiga korow ka sugaayay nebiga sal ll ly slam marka mar walbaa samadiibuu fiirinaya wuxuu isleeyahay yacnii goormay kuu imaanaysaa in kacbada laguu jeediyey mar un ma arki doontaa sidaasuu jeclaystay <coughs> ayb bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin fi samaa'i dafiida darfiyadeedaba waa la laysaga wadi karaa koroo dhanaana laysaga jeedaan <coughs> ayb <coughs> qad xaqiiqe eh naraa waxaan arkaynaa oon ujeednaa taqaluba wejhika wejigaaga gedgadoonkiisa noqnoqodkiisa fi samaa'i ila samaa'i xagge xaggeeda uu u noqnoqonaayo samada xaggeeda uu ku noqnoqonaayo daaliba qiblatin adoo weliba yacni qiblo dalbaayo <clears throat> saasaa marka xaalaa u qadaran daaliba qiblatin adoo mid qiblo oo masjidulxaraamka qiblo in lagaaga dhiga mid dalbanaya xaal aad tahay falanuwalliyannaka addaba falawallaahi nuwalliyannaka waxaanu kuu jeedinaynaa oo kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qiblada oo tardaahaa tuxibuhaa aada jeclaanaysid waatan marka fawalli haddaba jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shadra almasjid alxaraami masjid dhe xaggiisa u jeedi ayb marka qibladii marka halkaana layska amray oo nebiga waa la amrayba inuu kacbada u jeesto markuu dukanayo <clears throat> mu'miniintii kalena nebiga arrintaa kuma gaar ahee waxaysu maa meel alla oo kuntum aada ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaalkiinana shatrahu shatra almasjid alxaraam u jeediya marka istiqbaalu lkacba kacbada in la qaabilo shardun min shuruudi salaati waay salaada shuruuddeeday ka mid tahay ilaa xaalaad naadir a ah maahane oo ay ka mid tahay marka dagaalka lagu jiroo kale oon arki doonno oo markaa iyadoo qiblada loo jeedo iyadoon qiblada loo jeedin iyo la tukan karo <clears throat> marka dagaalka ay dadku isdhexgalaan iyo ee markau qofka musaafir yahay salaad sunno ah uu dukanayo gaadiid ou fuushan yahay iyo oo inuu qiblada ka jeestay waa loo ogol yahay mararkaas maahane inta kale qofka salaada shuruuddeedaba waxaa ka mid a ah istiqbaalulkacba kacbada marka markii de la arkaayo oo caynulkacba loo jeedo bilitifaaq waxaa waajibaayo iyada lafteeda in laysku beego oo adiga xabadkaaga ou qiblada ku beegan yahay laakiin mar allaale markii laga soo fogaado oo qiblada laga soo dheeraado ma iyadii caynteedaa la raadinaa lafteedii mase dhinaca ay kaa jirto unbaad u jeesanaysaa madhabka shaafici waxa uu yahay khilaaf baa ku jira arrintaa madhabka shaaficiga dhexdiisa waxaana xoog badan qofku inuu dadaalo siduu kacbada caynteeda ugu jeesan lahaa inuu ku dadaalo oo asbaabtii iyo waxyaabihii intou qaata la dadaalo meeshaas marka loo jeesto ayb yacni madaahibta kale qaarkoodna ama badankoodba madaahibta waxay qabaan iyaga qofku haddiiba kacbada uunan arkaynin kana soo fogaado waxaa laga rabaa dhinaca ay jihada ay kacbada ka jirta inuu u jeesto bis oo waxay leeyihiin maa beyna almashriqi waalmagribi qiblatun qorax soo bax iyo qorax u dhac nebigu wuxuu yidhi qibla ah qoraxda meeshay ka soo baxda iyo meeshay u dhacdo dhexdooda jiha dhanaa kaa xigta soo maaha kacbadu halahaas dhan ma deeqdo dabcan intaas kacbadu ma deeqdo xadiidkaas inkastoo war badan uu ku jiro xagga sixadiisa haddana uun marka laysu geegeeyo uun asal leeyahay bukhaari laftiisana marka xadiid kalaa jiro walaakin shariquu ow garibuu kaa saxiix waay qibladii in ka <coughs> saxaro ama kaadi in qiblada loo loola qaabilo waa la diiday in loo daba jeediyo waa la diiday ninka madiino jooga muxuu sameynaa marka walaakin shariquu ow garibuu bari ama galbeed u jeestaan shariquu ow garibuu yani maxaa laga wadaa marka bari iyo galbeed <clears throat> hadaad u jeesataan qiblo idinkama jirto waayo haddii bari iyo galbeed meel aan ahayn aa u jeesataan ninka madiine joogo laba unbay mid tahay inuu koofur u jeesto oo qiblada markaas uu u jeedo ama inuu waqooyi u jeesto oo qiblada u daba jeediyo istidbaar iyo istiqbaala xasilayo meeshaas marka jihada dhan inay qiblo tahay soo kama muuqanaysa marka xadiidkaas <clears throat> sidaasaana sharciga takfiifkiisa u roon sababtoo ah waa adag tahay qofka ijtihaad in la yidhaahdo caynulkacba meesha aad adoon kacbadii u jeedin oo ka fog markaad tukanayso bixaytu haddaad socoto socoto socoto socoto xabadkaaga kacbada derbigeeda uu ku dhacaayo aa lagaa rabaa in la yidhaha waa culus tahay aada u adag waxaa kale culummadu ku bushiyaan xataa safka marku dheeraado oo maalan safka salaada boqol qof ama laba boqoloo qof markay saf ku jiraan jasman waxaa la hubaa qaarkood inaynan kacbada xabadkooda ku qaba karin waayo kacbada derbigeeda marka la mitiriyo meel boqol laba boqol oo qof ay deeqdo maba ahan banaan laasim qaaraa marka jihadeeda qaabilaya oo aan toos iyada u qaabilaynin haddana salaada dadkaa inay ansaxayso waa la ogolyahay waa la wada ogolyahay meeshaa marka yacnii shadra almasjid alxaraam ay naxwahu waa haddaad ka fog tahayna dhinaciisa u jeeso haddii aad ku dhex jirto ood masjidkii joogtana oo kacbada aad arki kartana iyada lafteeda marka u jeeso oo qaabil macnahaasaa marka xooggiisa uu yahay meel haddaad soo gasho dad muslina degan yihiin oo masaajidii muslimiinta ku taallana maxaariibtii muslimiinta meesha ay u jeedo unbaad ujeesanaysaayoo qibladii ah mana ka furna ijtihaad kuuma furna magaalo muslim degan yahaa tagtay meesha masaajiddu mixraabkeedu u jeedaa qibladii ah maan marka inaad tiraa waa ijtihaadaya waa dadaala waxbaan saarayaa waxaanaan isticmaalayaa kanaan yeelaa hadhowna muslimiinta oo dhanba meelaan qiblo ah inay u dukanayaan inaad kasoo saarta sax ma ahan ayb dad baa marka boqolaal sano maxaariibtii jirtay waxay leeyihin waa qaldan tahay oo qibladii waa kasii jeedaanoo xoogaa hala jeediyo iyo waxyaabahaas marka haddii marka xataa farqi yar ou imaado oo jihadii laakiin lagu jiro waa saxsan tahay waxa dhiba ma laha waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shaطra waina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaaro waayo layaclamuuna way way og yihiin anahu ana tawajuha halkaasaa loo celinaa damiirkan jeedsiga naxwalmasjid alxaraami loo jeesto masjidulxaraam xaggiisa alxaqu inuu yahay bay og yihiinoo kutubtooday ku og yihiin in nabiga sal l slam halkaa loo jeedin doono kacbada oo kacbadu ay tahay qiblatu ibraahim waa og yihiin wax ka qarsoon ma ah min rabbihim xagga rabbigood xaal oo xaqaasi ka ahaaday wama llaahu alla ma aha nin bigaafilin midkii moog amaa camaa yacmaluuna waxay samaynayaan camaa tacmaluunana waa la akriyey ayb markaas marka ay dhacday qiblada lasoo wareejiyey qof nebiga la tukaday sal l slam ee kacbada xaggeeda ula tukaday ula jeestay ayaa intou baxay buu masjidu qubaa wuxuu arkay dad usii jeedo xagga baytalmaqdis u jeedo weli aynan aayadda soo gaarin markaasuu wuxuu yidhi subaxdan nebiga waxaa lagu soo dejiyey qur-aan waxaana loo jeediyey kacbada dadkiiba u dhawaaqay iyagoo salaadoodii ku jira oo baytalmaqdis wejigoodu uu yahay waa soo wareegsadeen iyagoo salaadii ku jiro kacbada xaggeedayna usoo jeesteen salaadoodiina saasay ku dhammaystireen nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa u qiray meeshaas marka ma looga qiyaasan karaa adiga intaad ijtihaad samaysay adoo duurka meel duura joogo ama guri intaad istiri qiblada meeshaanay kaa xigtaa ood meelaan qiblada ahayn u jeesatay hadhow ou qofku yidhi war qiblada meelaan ahayn aad u tukatay anaa og oo qibladii meeshaan maahane waa jihadan kale ama adigiiba aada ogaatay salaad ama ku jir ama markaa yacni salaaddii adoo ka baxayba ha lagu dhehee arrintan ma looga qiyaasan karaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahy maya loogama qiyaasanayo markaasi qofka salaaddii waa ka baxaa si toosuu salaadii u bilaaba hadduu ku jiray haddii uu tukadayna waa ku celina waayo shardi baa ka maqan salaaddiisa sababta aan la ysaga qiyaasanayninna waxay tahay adiga qiblada waxaad uga jeesatay ijtihaadkaaga asxaabtaas laakiin waxay baytalmaqdis ku qaabileen waxyi waayo ijtihaadkooda ma ahayn iyaga markii horeba qiblada waa u saxsanaydba waa saxsanaayeen markaan dambena wax kalaa loo sheegay oo waxyi ah waxyigii dambay dabaqeen ayaga marka salaadooda awalkeedana waxay ku bilaabatay sax aakhirkeedana sax unbay ahayd laakiin adiga markaan adiga dadaalkaaga iyo waxyi isku mid maahan qofkii marka haddii qibladii meelaan ahayn oo u dukaday waa ku celinaa salaada waayo wax ka maqan waa shardi shardiguna ogaan la-aan iyo nisyaan iyo jahli iyo looga lagaagama dhaafaayo dembigaaga dembigaa lagaaga rafcinaa oo lagaaga koryeelayaa laakiin waa lagaa rabaa wixii inaad kusoo celisid iyagoo sidii ay ahaayeen ah amaa xadiidka dhahaayo caamir ibnu rabiica oo intay calaameeyeen habeen mugdi ah oo intay qiblada ku ijtihaadeen subaxdii ay arkeen ninna inuunan qibladii waafaqin oo salaadiina aynan ku celinin xadiidkaas isaga marka dacfi baa ku jira xadiid daciifa aimat lxadiidna marka waa tilmaamaan ciddii saxiixisayna iyada lafteeda waham iyo qalad iyo waxbaa ku dhacay nacam xadiidkaa kaas ma ansixin midkaanina tawajuhoodii hore waa tawajuh wuxuu ahaa <clears throat> wuxuu ahaa <coughs> bilwaxyi ay ugu jeesteene ijtihaad maahayn walaa in atayta aladiina uutuu lkitaaba bikuli aayati maa tabicuu qiblatak wallaahi in atayta haddaad ula timaado aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad dhammaanteed aayad kasto wax kastoo xujo kasta haddaa ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka adiga qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin ku raacayo qiblatahum iyaga qibladooda wamaa bacduhum qaarkoodna ma ahan bitaabicin ku raacayo qiblata bacdin qaarka kale qibladooda wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum waxaa nafahoodu jeceshahay yahuud iyo nasaara min bacdi maa jaaaka min bacdi maa min bacdi aladii kii ka gadaale jaaaka adiga kuu yimid min alcilmi ogaalka xaal uu yahay cilmiga xaal uu ka mid yahay inaka adiga idan idaa facalta dalika haddaad sidaa samayso la min aldaalimiin aad ka mid ahaanaysaa kuwa dulmiga falay mid ka mid aad ahaanaysaa shaniga qiblada marka waa lagu kala baxay wala wallaahi meeshaas marka laamkan muwadaa lilqasam waay waxaa ku qadaran dhaar wala wallaahi dhaartu jawaabay rabtaa marka in iyadana shardiyo waayo jawaabay rabtaa iyadana hal jawaabaan haynaayoo maa tabicuu qiblataka marka maa tabicuu qiblataka qasamkay jawaab u noqonaysaa inta shardiyada jawaabteedana iyadaa tusayso inta shardiyada jawaabteedana maa tabicuu qiblatakadaas unbaa tusayso <clears throat> walawallaahi yo in atayta aladiina in atayta haddaa ula timaado alladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin xujo kasto burhaan kasta iyo xujo kasto haddaa ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka ha fiirinin marka ateyta waa maadi tabicuu waa maadi maadiga haddii uu shardi jumla shardiya uu isaga dhex jiro wuxuu isku bedelaa mustaqbal mudaaricun baa laga laqbeynaa miyay ku wareerin maa tabicuu ma raacayaan qiblataka adiga qibladaada raaci maayaan nimanka haddaad wax kasta samayso ood aayad walba u keento ayagoo yahuud ah ama ayagoo nasaaro ah marna qibladaada ma raacaya ha damcin waayo marka arrintaas wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin ku raacayo qiblatahum iyaga qibladooda adiguna mid raacaya maba tihidba qibladooda wamaa bacduhum qaarkood barkood ama qaarkood ma ahaanin bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin qaarka kale qibladooda bacdin marka waa nakira nakiradan dambe marka waxay keenaya marka ti bacdigaas hore bacdi ka duwan wey yacnii qaarkoodna qaarka kale ma raacayaan qibladooda oo nasaaraduna yahuud qibladeeda ma raacayso yahuudna nasaaro qibladeeda ma raacayso xaggay marka u jeestaan ayaga qiblada dhabtaana waa lasoo sheegay oo waa waina aladiina uutu lkitaaba layaclamuuna anahu alxaqu min rabbihim midda dhabtaa waa kacbada qiblatu ibraahiimna inay kacbada tahay ayaa dhab ah yahuuddu marka waxay u jeestaan iyaga bayt almaqdis baytalmaqdis marka inay u jeestaan towreed maa lagu faray yani kitaabkoodii miyaa sidaas amray mase ayaga unbaa iskaga ijtihaaday arrintaa iyadaa culimada waxay yidhahdeen zamanu tiiha markii uu jirayo tiihi ayaa taabuut qur-aanku suuraddan noogu imaan doonto fiihi sakiinatun midda uu dhihi doono waqaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an yaأtiyahum taabuutu taabuutkaas ayaa ay qaadan jireen iyagaasaa marka isagaasaa marka waxaa la yidhi markaad dukanaysaan meel dhiga u jeesta taasaa iyaga la amray markii dambe oy baytalmaqdis furteenna sakrada ayay taabuutkii geliyeen halkaasay u jeesa jireen marka taabuutkii markii lala baxay oo meeshii laga qaadayna maa zaaluu inay baytalmaqdis un u jeesanayaan ma ynan ka zuulin meeshaa marka waxaa kaaga muuqdo taabuudkii la amrayna ma yaalla hadda inay baytalmaqdis u jeestaanna lama amrin ijtihaad min cindihim ay ugu jeesteen marka taas waa qodob nasaarada ayaga marka waana ogaayeen marka ay baytalmaqdis qaabilayaan qiblatu ibraahim inay kacbada tahay waa ogaayeen lianna aayaddii hadda aan soo dhaafna aan kusoo ogaanay wa ina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna anahu lxaqu min rabbihim aan kusoo ogaanay nasaarada ayaga xaggay u jeestaan qorax soo bax bari ayay u jeestaan maxay bari marka ugu jeestaan waxay leeyihiin wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiyan soo maaha nacam halkaasay ka raaceen ayagana nacam meel bari xaggeeda xigta markay ku yacnii ay ku fogaatay oy dadkii kaga dhex baxday oo ay nebiyullaahi ciisana ku dhashay halkaasay barakada taallaayay dhaheen marka sharqi bay u jeesteen haddana waxay yidhaahdeen de bariga jiha fiican waayo qoraxdii baa kasoo baxdo qoraxdii shay qiimi badan waayo waxayna ku dhejiyeen arrintaa nabi ciise inuu u jeesa jiray sharqi bari ayay ku dhejiyeen laakiin maahan saas alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa badaa'icu ulfawaa'idka juska afaraad wuxuu qariray in ama bari loo jeesto ama in loo jeesto bayt oo ay u jeestaan yahuud iyo nasaara wax kutubtooda lagu amray oo waxyi loogu amray ma ahayn qolo walbaa iyada unbaa saas iska maagtay qibladii dhabta ahaydna oo ay ogaayeen oo dhankaa marka maka iyo xaggeedana waa ka tageen wayna ka dhumeen ilaahayna mu'miniinta uu ku hanuuniyey sida jumcada ay uga dhumeen oo sabti iyo axad ay u qaateen meeshaas marka sidaas ayaa ayuu tilmaamay saaxibu ruuxulmacaanina waa soo naqliyey abu hanaa alalusi ruuxulmacaaniga warkaas waa kusoo guuriyey aayadaha marka la fiiriyana warkaas war dhow inuu yahay ayaa ka ayaa muuqanaysa marka qoladaana mashriqay ujeedaa kirishtaanka yahuudduna bayt lmaqdis ay ujeesataa muslimiintiina qiblatu ibraahim ayagaa la waafajiyey maanta qibla nabiyullaahi ibraahim qibladiisa ah oo dadkiina markaa yacnii ou ugu dhawaaqay in xaggeeda loo soo qasdo kacbadaa ka jirto waxaa kaloo bacd alaxaadiid ay tilmaantay nebigu inuu leeyahay ambiyadii kaanii anduru ilaa muusa waxaad mooddaa inaan muuse arkaayo isagoo haniyada kasoo degaayo talbiyeysanayo labeyk allaahuma labeyk dhahayo lahu ju-aar waxaa ka muuqanaya marka ambiyada inay beytkaas yacnii uu u ahaa yacni xaj inuu u ahaa aathaarta qaarna waxay tilmaamayaan nabiyullaahi ciisa inuu dawaafi doono kacbada haddiiba marka ambiyadii sidaas uu u yahay kacbadu u tahay qiblada dhabtaa marka iyada waayo ilaahayna mu'miniintuu waafajiyey arrintaana nicmo aada iyo aada u weynin badan oy dadkii kale ka dhumeen waaye sidaas halkan marka aayaddaani damac ha ka qabi waayo nimankaa iyagoo yahuuda iyagoo nasaaraa inay adiga qibladaada usoo jeestaan adiguna ha u jeesanin maba u jeesanaysin wamaa anta bitaabicin qiblatahum waa khabarun bimacna nahyi unbaa laga wadaa ha u jeesanin iyaga laftoodana ha u malaynin inay iswaafaqsan yihiinoo waa isnecab yihiinoo wax ay isu ogol yihiin oo cibaadaad ay isku waafaqayaan ma leh waay nacam ayb dadka marka muslimiinta hadduu jahliga ka bato iyo nacaybku hadduu ka bato ama ay dhacdo inay dad iska nacaan waxay u nacayaan xataa aynan ogeyn mushkilo waay beri waxaa jirtay marka dad iyaga meelahan marka yacnii sacuudiga oo kacbadu ay ku taallo dad lagu soo dhibay malaha ama cadaalad darro ka tirsaday oo lasoo tarxiilay oo lagu soo dhibay ayaa waxay yidhahdeen qibladaba waa uga tegaynaa kuwaan baytulmaqdis aan u jeesanaynaa kaas marka yacni sow ma ahan qof marka yacni caqli gaaban oo aan dantiis aqoonin arrintaa iyadana gaalnimayba keenayna waayo calaamadda muslimka lagu yaqaana waa maxay qofkii qibladeenna qaabilow nebigu yidhi soo maha qofkii aan marka qibladeenna qaabilin oo aan qibladaba nagu waafaqin ma naga mid aha annaga ayb marka dadka noocaasa ah marka waxay leeyiin maanta dhan carabsaan waay carab carab carab intaas un carab nacayb unbuu daldalaha wuxuu ka keenayana male diin xumo aan ahayn aa saas oo kale marka diin xumadaas ee dadka qaarkoodna yani ninkii qadaafi isaga laftiisana maray qoladaas isku xumaadeen baytalmaqdisaaba loo xajinayo yiraaniya dadkayga baytalmaqdisay u xajinayaan yani waxaas camal maxay tahay marka dadkaasaa marka waxaa la leeyahay qadiyaday leeyihiin oo haa waa fiican yihiin ay leeyihiin ay qadiyatin haada waxaas marka qadiyadda ay tahay maxay tahay qibladaani marka inaad dad u nacdo waa khatar kuwo waxaan aragnay biyihii zamzamka oo nebigu waa barakaysan yihiin uu yidhi carab u nacayo darteed nacam sacuudiyaa nacay maba rababa biyahan iyo waxaan qaar dhah ayaad arkaysaa nimaba imaadeenba meeshaan waalidkaya isoo qasbay kuwan waaba nacay war ummaddaas say muslimiin ku noqonayaan marka nacam yani sidaas heerkaas ninka yacni shacaa'irta islaamka ula dhaqmaayo qaaraa ah waxay ku leeyihin dadkan waa la baday waxaas nacam yaa baday waa dulmi inaad waxaas dhahdo waa laga keensaday waa dulmi nacam meeshaan marka kacbada dadka maamulaayo dad fiicanna waa noqon karaan dad xunna waa noqon karaan weligeedna saasay ahayd nacam dad fiicanna waa maamuli jireen dad xunna waa soo maamuleen haddana marnaba dadka muslimiinta lagama haayo qof kacbadii nacay oo waa nacay dhahaayo lagama haayo waxaan marka in ilaahay looga cabsado ayb cid ay macno u sameyneysana male de carabtii yani luqada carabigana luqad ilaahay inaga calaaqadan qur-aankuu naga geliyey luqadda carbeed iy iyagu doortay nebigii baa iyaga laga dhex doortay isagii baa rasuulkiibaa afkoodii ku hadlaayo markaa waxay tahay luqada carabigana inaan qiimo gelino innaga lafteennana calaaqada yacni carabta iyo annaga marnaba ma kala go-eysa macana ee ninkii calaaqadaba u yaqaanay shili shilimaad haddii aad cadaalad darro ka tirsanayso dadkaagana cadaalad darro maa ka tirsatid macana hadda innaga haddaan soomaali nahay qofku wuxuu eedayaa un carabaasaan yeesha carab waxaan ka rabnay nama siinin gaalaana soo dhaweysay ay kuleeyihiin adiga maxaa isu barakacinayna nacam innaga mas-uul ma nihin miya innaga ma dad lala xisaabtamaayo ma nihin miya nacam maan innaga lafteenna lowmka iyo eedda isku soo jeedino ilaa innagaa waxaan isu keennay nacam wixii aad ka mudnayd hadduu ku sii waayana inaad cayso ama lacnado ama diinta aad ka bixiso sax ma aha boqolaalka maahmaahe la sameeyeyna ha la iska ilaaliyo carabna sideeda qofku markuu intuu idlaaqo ou caayo nebigaa soo gelaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh adiga haddaad doonta nebiga aniga uma wadin dheh ama ha dhehin waayo haddaad tira carab allaha lacnado iyo carab cadaawad carab iyo cadaawad iyo carab iyo haddaad saa jinsigii carab saa leedahay ogow un markay nebi moxamed iyo dadka akhyaartaana ay ku jiraan sina ugama baxayo qodobkaas marka isaga marka muhimadaas uu leeyahay luqadaasna marka in aada loogu dadaalo la barto diinta saan u fahamna darteed in loo barto hadda iska dhaaf dadkii ahaa luqadii carabiga hadda dee tacliintii iyo meelo badan iyo waaba ka sii baxaysaa waxaan u malaynaa marka dambe inay masaajidiiba ka baxdo waayo hadda waxaa innaga nagu soo badanayo dad khudbaddii jumcada af soomaali ku akrinaya nagu soo badanaya hadday marka wadaadadiina carabigii ka daayaan khudbada oo ay yidhaahdaan dadkaanaan afkoodii waxaan ku fahamsiinaynaa luqadii carabiga souma siiya iskoolaadkii ka yaraatay waxay ka yaraanay haddana masaajidii hadday sii yaraato un dadku maxay noqonayaan marka dambena in la yidhaahdo af soomaali aan ku qorno axaadiidta dadka marka af soomaaligaas ha la qaado isaga nin walba ha akriya meeshaa marka haddii luqada carabiga la baro waayo fahamkii diinta waa u dhamaatay ayb qofkaan ogeyn oo ogow qofkii ogna ogowna yani saani oo dhaba ah ha u ogaado ayb marka khudbada ma ku ansaxay mase kuma ansaxayso culimmadu waa isku khilaaftay baabkaas waa baab xataa shay culimadiiba isku khilaaftay haddana maal la aada midkaan ba laysku khilaafsanay haddii carabi lagu akriya layskuma khilaafsana maxaa mid kale loo aadaan waxyaabahaas marka masaajidii luqadii carabiga in laga nooleeyo oo dadkii dhagahooda lagu badiyo oo yacni ummaddii iyada marka ay luqad ka dhigata rasmi xataa kutubta lagu akrinayo afka soomaaliga haddii af carabi lagu sii bedelo waa fiicnaa lahayd oo luqa carabiya lagu akriyo luqada carabiga aada noogu sii xoogeysa lahayd soo mahan ee middan lafteedanba waxaan isleenahay innaga armaaba naqsi meeshaas aada ka samayseen haddii khudbadii laga bedela maxaad umaleynayn ugu yaraan kutubta laftooda qaar in luqa carabiya lagu lagu akristo walaa in itabacta wala wallaahi in itabacta haddaad raacdo ahwaahum ahwaa'dooda haddaad raacdo waxay nafahoodu jeceshahay min bacdi maa min bacdi aladii kii ka gadaale jaa-aka adiga kuu yimid min alcilmi cilmiga xaal uu ka mid yahay inaka adiga idan idaa facalta dalika haddaad sidaas samayso lamin min aldaalimiinaad ka mid ahaanaysaa aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabkii aan siinay yacrifuuna way aqoonsanayaan hu tawajuhii qiblada xaggeeda loo jeesto way garanayaan kamaa yacrifuuna cirfaanan garasho ka cirfaanihim garashadooda oo kale abnaa'ahum wiilashooda ay garanayaan oo kale say wiilashooda u yaqaanaan oo kale ayay kacbada in loo jeesto xaq inay tahay ay u yaqaanaan waina fariiqan koox kooxda oo minhum ahlu kitaabka ka mid ah layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqii bay qarinayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og bay qarinayaan alxaqu xaqa min rabbika xagga rabbigaabuu ka ahaaday falaa takuunanna ha ahaanina min almumtariina kuwa shakiya ha ahaaninina ahlu kitaabkii marka arrintan siday u yaqaanaana alla uu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay alle aladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu damiirkan xaggee u laabana waxaa loo celin karaa tawajuha yacrifuuna tawajuha ila alqiblati in qiblada loo jeesto kacbada loo jeesto waxay yaqaanaan waayo arrin ay garanayaan waana sida ibnu cabaas iyo saciid ibnu jubayr iyo qataade iyo ay ku macneeyeen culimada qaara marka waxay ku macneynayaan yacrifuunahu rasuulka ay u yacrifuuna waxay aqoonsanayaan oy garanayaan hu rasuulka iltifaat baana meeshaas ku jiray leeyihiinoo qad naraa taqaluba wajhika nebiga waa laga soo hadlo khitaab ahaana loola hadlay waa lala khitaabay kadibna hadda waxaa looga hadlayaa si qeybo ah ayaa loo keenay iltifaat baana luqada carabiga lagu yihaha balaaqada qaarna halkaas qaarna waxay leeyiin maya oo waxaa weeyaan cawdu damiiri waa damiirkoo loo celiyo ilaa maa lam yudkar waxaan lasoo sheegin in loo celiyo min baabi xataa tawaarat bilxijaab oo kale saddexdaas tawajuhaan ku soconaynaa siyaaqa iyadaa ku habboon ile hadda qiblo loo jeestaan ka hadlaynin aladiina kuwa aataynaa aan siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuuna way garanayaan hu jeesadka kacbada loo jeesto ayay garanayaan kamaa yacrifuuna cirfaanan garasho ka cirfaanihim garashadooda abnaahum ay garanayaan oo kale sidaasi leeg marka maada masderiye waayo yacrifuuna da ka dambaysa iyada masder baa lagu dhalaalinaa masderkaa marka munsabiga ah halkaa laga soo kasoo dhalaalmayna wuxuu noqonayaa nacti mancuud loo qadarayo yacrifuunahu cirfaanan ka cirfaani abnaa'ihim oo kale wiilashooda say u yaqaanaan oo kaley u garanayaan wa ina fariiqan koox kooxdoo minhum ahlu kitaabka ka mid ah layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa bay qarinayaan walxaal iyaga oo yaclamuuna og bay qarinayaan alxaqu xaqii min rabbika xagga rabbigaabuu ka ahaaday falaa takuunanna ha ahaanina min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanina arrintan waa xaq wax shaki ha ka qabinina qofka marka diinkiisa waxay tahay inuu aad iyo aada u ogaado yaqiinna uu ku qabo kana tanaasulin zaman waxaan joognaa dadka muslimiinta maarba yacni sanadba wax laga ridanayo hadba wax laga ridanayo hadba wax laga ridanayo waxaan maraynaa waqti musallamaadkii laga shakiyo oo dad muslimiina ay la soo taagan yihiin kitaabkan horta ma laysku xukumi karaa wax isku xukumay balkeen isagoo waaqici ah aaway dad dhahayaan ayaan arkayna kuwo waxaan arkaynaa xadiidyada nebigu uu sheegayo wax jira ma ahan dhahayna oo haddana marka yani waa ku qanacsanahay la soo taagan ma ahan marka xujo uu ku qancay qur-aankiina qanaaco inuu laga waayey ma ma ahan laakiin shaqaawo iyo xumaan iyo waxaan weeyaan de waxaan sidaa awalna waa dawaana la arkayo shaygan ka tanaasul kan haddana ku dar kan haddana ku dar kuwan gaalnimo ma ahan dhib male duruufaa keentay aan iskaga tagno saan ugu haynaa marka dambeed aslu diinkii tawxiidkii ha laga tanaasulaa timid marka haddii marka uun diin la-aan qofku inuu iska ahaado ama uu shaki ku noolaado waa khatar marka qof walba u is-ilaali cid diintaada kuu ilaalinaysaa ma lahan adugu inaad ilaashato ilaahayna ka bari tuugta sidaas walikullin wijhatun huwa muwaliha fastabiqu lkhayraat walikullin mid kastaa oo kuwii lasoo sheegay ah yahuuddii iyo nasaaradii iyo iyo mu'miniintiiba wijhatun jeedsi ayaa u sugnaaday huwa jeedsiga oo huwa isagu muwalliihaa ku oo u jeedinaaya ah wajhahu wejigiisa oo u jeedinaaya ah ee fastabiquu u dhaqtama oo u tartama alkhayraati khayraadka u tartama aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaanaysaan ood ahaataan ya-ti la imaadee bikum idinka idinla imaadee allaahu alleh jamiican xaalaatihin idinkoo dhan dhammaantiin in allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun midkii awoodo waaye walikullin wijhatun wijhatun marka waa masder qicdatun iyo mishyatun iyo kala wey masder saa saas ku imaaday way macnuhuna waa min atawajuhi waxayna ka dhigan tahay walikullin mutawajahun mutawajah marka la yidhaahdo waa masder miimi ah soo maaha tawajaha waa maa zaada cala thulaathi masderka miimiga hayru thulaathi marka uu yahay ismigiisa mafcuul sida lagu keenaa lagu keenaa isna nacam marka walikullin wijhatun walikullin mid kastaa waxaa usugnaaday uu leeyahay wijhatun mutawajahun meel loo jeesto dheh ama jeedsi dheh haddaad doonto eh, mutawajahun jeesasho haddaa rabtana sidaa waa dhihi kartaa ayaa usugnaatay huwa isagu muwalliihaa mid u jeedinayo ou yahay wajhahu wejigiisa mafcuulka labaadoo wallaada eh, waa qadaran yahay muwalliihaa wajhahu wejigiisa uu u jeedinayo yahuud meel nasaaradii meel muslimiintiina meel marka laleeyahay marka walikullin wijhatun tashriic maa laga wadaa marka oo macnuhuma waxay tahay nasaaraduna inay bari u jeestaan waa waa sharci yahuud inay baytalmaqdis u jeestaan waa sharci muslimiinta inay kacbada u jeestaan waa sharci sidaas miyaa laga wadaa maya waaqaca baa laga hadlaa waaqaca jira sidaas ahoo qolo walba inay meelay u jeesata leedahay ayb fasta qiblada dhabta ee saxdaa waa kacbada un bis midda kale wax baadila waa in salaad loogu jeesto fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u tartama aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan ood ahaanaysaan yaأti bikum اllahu alla idinla imaadee jamiican xaalaatihin dhammaantiin in allaha alla calaa kuli shayin shay dhammaantii qadiirun midka awoodo waay wa min xaysu meel kasto oo kharajta aad ka baxdo meel allaalood ka baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjidulxaraamka xaggiisa u jeedi wa inahu wa ina tawajuha ila almasjidi alxaraami oo loo jeestaa lalxaqu waa xaqii waaye isaga bisa xaq ah lalxaqu laamkaasi marka la geliyey yacnii eh, khabarka inada xasri buu keenay ka un baa xaq ah min rabbika xagga rabbigaa xaal uu ka ahaaday wamallaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ayb wa min xaysu meel kasta oo kharajta aad ka baxdo meel allaale meeshaad ka baxdo meel allaale meeshaad ka baxdo iyo meel allaale meeshaad u baxdo xaggeeda naam min wa ilaa meeshaad ka baxdo iyo meeshaad u baxdaba fawalli eh, jeedi wajhaka wejigaaga shadra almasjid alxaraami masjid alxaraam xaggiisa u jeedi wejigaaga waina markaa yani madiino keliya ma ahane meel allaale meeshaad ka baxdo iyo meeshaad u baxdaba salaadba haddaad rabto qiblada ujeeso wainahu waina tawajuha naxwa lmasjid اlxaraami masjidulxaraam oo loo jeestaa lal xaqu weeyaan waa xaqi isagii baa xaqii ah keligiis baa xaq ah marka jeedsiga laga hadlaayo min rabbika xagga rabbiga xaal uu ka ahaaday wama allaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xaysu meel allaale meeshii ahoo kharajta aad ka baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjidulxaraam xaggiisa u jeedi wa xaysu maa meel allaale meeshii ahoo kuntum aad ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaalkiina shatrahu masjidulxaraam xaggiisa u jeediya sidaana maxaa la idinku amraana lianlaa yakuuna si ounan u ahaanin linnaasi dadka si aynan ugu ahaanin calaykum idinka korkiina xujatun wax xujo ah si aynan dadka idinkugu yeelanin yacnii dadku si aynan daliilka idinkaga helin fulaan yacni xujow hebel ku yeeshay korkiisa waxaa laga wadaa daliil qahro oo in loo hoggaansamo ay tahaybu ka haystaa marka dadku si aynan idinkaga haysanin daliil xoog badan si aynan dadka idinkaga helin marka linnaasidan yaa laga wadaa linnaasidan waxaa loo jeedaa haddaad doonto yacni yahuuddaa laga wadaa yani dadka hadda xujada aan idinka helaynin waa yahuudda cumuumkiisa iskaga wad haddaad doonto dadkao dhan dheh lianlaa yakuuna si uunan ugu ahaanin linnaasi dadkii calaykum idinka korkiina xujatun wax xujaha saynan ugu yeelanin ila aladiina kuwii ma ahane dalamuu dulmi falay oo shirkiga la yimid ma ahane minhum xaal ay dadka ka mid yihiinna kuwaas marka ila aladiina dalamuudan yaa waayo dadka laba nooc waa yahuud horta xujo idinkama helayso waxaa kacbada la idinku soo jeediyey yahuud inaynan xujo idinka helin saynan idinkaga helaynin xujo kitaabkooda towreed bay waxay ku ogaayeen qiblatu ibraahim kacbada inay tahay nebi moxamed sal alla ly slamna in kacbada loo jeedi doono waaba ogaayeen marka xujo idinkama helayaano haddii aad kacbada aan laguu soo jeedi lahayn waxay dhihi lahaayeen nebigii annaga aan kitaabkeenna ku aragnay nebi kacbada qiblo looga dhigi doonou ahaa aaway mabaha inay ku dhihi lahaayeen kuwaas marka mar haddii kacbada laguu jeediyey adaaba ka gar helay nacam oo iyaga gartooda halkaasay xujo ma hays m makuu helayaan meeshan lafteeda xoogaa marka waa adag tahay in la fahmay u baahan tahay ila aladiina dalamuuna waa mushrikiinta kuwaas mushrikiinta ayaga marka xujay idinku yeela karaan waay marka aayadda mushrikiintu marka say xujo idinku yeelanayaan mushrikiintu waxay xujo idinkugu yeelanayaan dee waxay leeyihiin waa naga tegay awal kacbada uyani baytalmaqdisuu u jeestay haddana annaga qibladeennii iyo dhulkeenniibuu usoo laabtay inuu usoo jeesto annaga uuna soo qaabilay hadhowna waana waafaqi doonaayo diintana waa nagu waafaqi doonaa kuwaasaa marka waxay u furmaysaa xoogaa yar war baa u furmaayo kuwaasna oo macnuhu sidaas mushrikiin unbaa war u furmi karaayo yahuud warku waa ka xiran yahay sababtoo ah kacbadu inay qibladaada tahay waaba ogyihiin ayaga marka macnuhu kacbada maxaan kugu jeedinay lianlaa yakuuna si uunan ugu ahaanin linnaasi dadka calaykum idinka korkiinna xujatun wax xuja aynan dadka korkiinna ugu yeelanin ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmiga falay kuwaa xujay idinku yeela karaan minhum xaal ay dadka ka mid yihiin oo xujada marka waa maxay xuja marka la leeyahay de qofka waxa uu ku dhego oo uu qabsado oo uu u maleeyo inay isaga daliil u tahay oo uu ku doodi karoo dhan xujo waa laysaga idlaaqaa ee xujadu inay sax tahayna waa dhici kartaa inay qalad tahayna wax qaldan oo qofku xujo u haysto xujo waa lagu idlaaqi karaa dhib ma laha ayb oo taana marka waa jirtaayo way badan tahay ila aladiina kuwii ma ahane dalamuu dulmi fale minhum xaal ay dadka ka mid yihiin falaa takshawhum ha ka cabsanina marka wakshawnii aniga iga cabsada waliutimma yani meeshaa marka kuwaa marka warkooda mushrikiinta ah oo ay idin dhihi doonaan nagay noo soo laabteen iyo waxba ictibaar ha siinina waxooga male xaqiiqdana waa ka fog yahay waayo nebiga sala allahu calayhi wasalama yacni qofkaani inuu isaga isu haysto xujo inuu haysto taa in la waayo adiga laguguma addoonsanin wuxuu ku dhegdhego ama uu qabqabsado ha iska haysta hadduu doono laakiin adiga mabda-aagii waa kuwa mabda-aagii qibladii lafteeda iyo kacbadii ayaga isa siinaya iyaga ma ahl u ah uma ahan ahl in wliyaa-uhu ila lmuttaquun waa ka ilaahay dhahay falaa takshawhum haka cabsan cabsanina kuwaa dulmiga fale ma yahuudda wakshownii iga cabsada aniga waliutima sidaa waxaan u yeelay liallaaday kusii cadfan tahay waliutima iyo inaan dhammaystiro nicmatii nicmadeyda calaykum korkiinaan ku dhammaystiro qiblada waa nicma marka ina la waafajiyey inaan kacbada qaabilno walacalakum tahtaduuna walikay tahtaduu iyo saa u hanuuntaan kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum ka irsaalinaa waxay iyada lafteeda marka ay la socotaa lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujatun yay la socotaa taclii weli waxaa socdo waxyaabihii marka ka dambeeyey arrintan waliutima nicmatii nicmadeyda inaan taam yeelo itmaaman taam yeelid inaan taam yeelo kamaa arsalnaa ka irsaalinaa soo diriddeenna aan soo dirnay oo kale marka kamaa arsalnaa maaday wax ka dambeeya masder ka dhalaali nacti buu noqonaa mancuudka waa usoo qadaraysaa waliutima nicmatii itmaaman dhammaystiritaan taam yeelid inaan taam yeelo itmaaman dhammaystirid kamaa arsalnaa mila maa mithla irsaalinaa soo diriddeenna oo kale ah dhammaystiritaan la mid ah soo diriddeenna fiikum idinka dhexdiinna aan kusoo dirnay oon kasoo bixinay rasuulan rasuul rasuulka oo minkum idinka idinka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaayo calaykum idinka korkiina ku akrinaayo aayaati aayaatinaa aayaadkeenna wayusakiikum idin dahirayo wayucallimukum idin barbaraayo alkitaaba kitaabka idin baraayo waalxikmata idin baraayo xikmada wayucallimukum idin baraayo maa shay lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaad ogtihiin yani nicmadii waxaaba ka mida nicmadaas qiblada iyo sidaa uu rabbi nicmada korkiinna ugu dhammaystiray waxaa la mid ah soo diridda oo alle nebi moxamed idiin soo diray rasuulku marka waa nicmo salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi oo alam tara ila aladiina badaluu nicmat allaahi kufran ibnu cabaas wuxuu ku fasiray nicmadaas nebi moxamed sal ll ly slam carabtii marka nebiyullaahi moxamedaa laga soo dhex saaray nicmow u ahaa gaalnimay ku bedeleenoo waaba ku kufriyeen mana mudnayn in lagu kufriyo iyo laqad mana allaahu cala lmu'miniina id bacatha fiihim rasuula taasay aayaddan marka la mid tahay rasuulkana marka yatluu calaykum aayaatina wayusakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikmata wayucallimukum idin barbaraaya maa shay lam takuunuu aydnan ahayn taclamuuna inaad ogtihiin ee haddaba fadkuruunii ixusa marka kamaa arsalnaada ogow maada masderiyaan ka dhignay arsalnaana yacni waa masderka halkaa kaka laga dhalaalinayana waliutimadaan ku xirnay itmaaman mithla irsaalinayaan dhahnay waxaa kaloo bannaan kaafka tacliiliya in laga dhigo oo fadkuruunida dambe lagu soo xiro macnuhuna uu markaa noqdo yacnii kamaa arsalnaa liajli irsaalinaa diriddeenna rasuul aan dhexdiina ka soo bixinay arrintaa darteed fadkuruuni igu xusa oo anigii xuso sheeg waa la leeyahay labadaas macnaa kaafkaas ku jirto tacliiliye in laga dhigayo tashbiihi in loo daayo haddii tacliiliye laga dhigana aayadda dambe uu ku xirmaa haddii laga dhigo tashbiihna wuxuu ku xirmaa aayadda hore fadkuruunii adkurkum fadkuruunii haddaba ixusa adkurkum idin xusee idin sheeg sheegee addoonku markuu rabbigiis xuso faidaa dakaranii fii mala-in fain dakaranii fii mala-in alla wuxuu leeyahy addoonka hadduu jamaaco igu dhex xuso dakartuhu fii mala'in khayrin minhu mala iyo jamaaco ka khayr badan kuwa igu dhex xusayaan anna ku dhex xusaa oon ku sheegaa wain dakaranii fii nafsihi hadduu nafsadiisa igu xusana dakartuhu fii nafsihi anna nafsadaydaan ku xusaa markaa de midda muhiimkaa waxay tahay tan ilaahay uu ku xusaayo adiga adoo addoona allihii ku abuuray inuu ku sheeg sheego sharaf weyn weyn ee adiga inaad ilaahay xusto waaba lagaa rabaaba adiga addoonaa tahay walidalika uu ilaahay yidhi waladikru llaahi akbar sheegidda alla uu addoonkiisa sheeg sheegayaa ka weynin badan midda ou addoonka rabbigiis xusaayo waa in marka dikriga lagu dadaalo subax iyo galabba fadkuruunii xusa adkurkum idin xusee idin sheeg sheegee washkuruu lii <clears throat> washkuruu shukriya lii ani ii shukriya walaa takfuruuni ha igu gaaloobinina hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed waaalihi waasxaabih